alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabu uljihaad baynu ku soo jiray xadiidka kun iyo saddex boqol iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo toban wa canhu abuu hureyre waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim waxay abuu hureyre ka soo wariyeen qaala inuu yidhi qiila yaa rasuula allahi waxaa la yidhi rasuulka ilaahayow maa yacdilu aljihaada fii sabiili illah maxaa u dhigmaaya aljihaada jihaadka loo jihaado fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa oo jihaadka ah jihaadka loo jihaado maxaa camale fadli ahaan u dhigmaya qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam laa tastatiicuunahu ma kari karaysaan fa acaaduu calayhi marratayni aw halaasa waxay ku celiyeen laba goor ama saddex goor bay ku celiyeen laba goor ama saddex goor ayay ku celiyeen oo mar walba su'aaleen maa yacdilu jihaada fii sabiili illah kulla dalika yaquulu intaa dhammaanteedna uu odhanaayo nebigu calayhi asalaatu wassalaam laa tastatiicuunahu ma kari karaysaan yacni wax markaa u dhigma jihaadkii oo la fadli ah oo camal ah awoodi kari maysaan uma qaala intaa dabadeed baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam masalu lmujaahidi fii sabiili illaah masalumujaahidi mujaahidka tusaalihiisu fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u jihaadaya kamasali saa'imi alqaa'imi alqaaniti biaayaati illaah kamasali saa'imi kii soomanaayo kaluu la mid yahay saa'imkaasoo alqaa'imi taaganoo habeenkiina salaad u taagan salaatuleyl alqaaniti biaayaati illaah yacni akhrinayoo ku khushuucaya biaayaati illaahi aayadaha ilaahay laa yafturu min salaatin walaa siyaam aan kala goynaynin salaad iyo soon toonna ilaa goormaanu kala goynayn xataa yarjica almujaahidu fii sabiili illaah ilaa ka jihaadaya u soo noqdo oo ilaahay waddadiisa u jihaadayaa ilaa uu ka soo noqonayo gurigiisa ku soo noqonayo intaas oo dhan kii aan salaad iyo soon kala jaraynin oo kala goynayn xidhiidhinayay kaasoo kaleu la tusaalayahay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa hada lafdu muslim kanna waa lafdigii muslim weeye wa fii riwaayati albukhaariyi riwaayada bukhaari waxaa ku sugnayd anna rajulan qaal ninbaa waxau yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow dullanii itusi waxaa bannaan in laamka la kordhigo in la godo in la hoos dhigo intuba bannaan haddii la kordhigo iltiqaa'u saakinaynka waxaa looga baxay fudaydka ay fatxadu fududdahay daraaddeed haddii la dhigana aslu takhalluskii laga baxaayey labada saakin laga baxaayey ayaa wuxuu ahaa kasrada ayuu ahaa haddii la godana waxay noqonaysaa cala alitibaac waxaa la raacsiinayaa dammada ayaa dammada la raacsiinaya maadaama daalku godan yahay tanna waa la raacsiinayaa reebitaanka u dhexeeyaana waa xaajizun khayru xasiin dullanii calaa camalin itusi buu yidhi calaa camalin camal itusi camalkaasoo yacdilu ljihaad jihaadka u dhigmaaya qaala waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa ajiduh ma helaayo camalkaa jihaadka u dhigmaya heli maayo ama ma ogi camal jihaadka u dhigmaya haddaad cilmi u fasirto waxay noqonaysaa mafcuul kale inaad markaa waxa weeye u qadarayso oo macnuhu u dhacaayo yacni camal kuma ogi inuu yahay yacni mid u dhigmaaya yacni markaa jihaadka laa ajiduhu heli maayo markaa mafcuul keliyay qaadanaysaa waa ku filanta yani markaa mafcuulkaa keliya markaa ku filan uma qaala dabeedna waxau ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam hal tastatiicu miyaad kari kartaa idaa kharaja almujaahidu markuu baxo mujaahidku an tadkhula inaad gasho masjidaka masjidkaaga inaad gasho miyaad awoodi kartaa oo fa taquuma aad salaad isu taagto walaa taftura aanad kala goyn tasuuma dabeedna aad soonto walaa tuftira aanad afurin oo soon iyo salaad aad xidhiidhiso joogto ka dhigto miyaad kari kartaa ilaa uu ka soo noqonayo mujaahidku fa qaala wuxuu idhi ninkii waman yastatiicu daalik oo sidaa ayaa kari kara bimacnaa sidaa cid awoodi kartaa ma jirto waa istifhaam bimacnaa yacni markaa nafyi laa axada yastatiicu daalik bay ka dhiganta cid sidaa kari kartaa ma jirto markaa dee waxa weeye nebigu waa kii u hormariyey yacni waxa weeye laa ajidu maadaama kani mustataac aanu ahayn oo aan cidi samayn karin intuu mujaahidku maqan yahoo dhan inay cibaadadaa ku mashquulsanaadaan oo aanu kala goyn hurdaan jirin wax kalaan jirin yacni xidhiidh intaasoo dhan inuu markaa waxa weeye maalintiina sooman yahay habeenkiina taagan yahay dee ruux kari karaa ma jiro ruux kari karaa ma jiro marka saas aawadeed yacni markaa camalka xidhiirka caynkaasoo kale ah maadaama aan la awoodi karaynin dee camal jihaadkii u dhigma lama helayay macnuhu noqonaysa halkaa waxaa ka soo baxaysa jihaadka fadligiisu waa weyn yahay baa ka soo baxaysa aad yo aad buu fadligiisu weyn riwaayada horena waa caddaynaysaaba masalu mujaahidi fii sabiili illaahi ka masali asaa'imi alqaa'imi alqaaniti biaayaati illaah waxaa loo jeedaa aayaadka ilaahay buu akhrinayaa ou ku khushuucayaa ou ku tukanayaa oo marka waxa weeye uu intaa cibaado iyo salaad u taagan yahay uuna soomayoo maalin qura aanu afurayn yacni markaa sidaas waxauu ku wadayaa ilaa mujaahidku ka soo noqonayo mujaahidkiina waxaa dhici kartaa jihaadaayey dee inuu hadduu doono bila maqnaado ama sanawaad maqnaado ayaa dhici kartaa marka halkaa waxaa ka imanaysaa yacni camal jihaadkii u dhigma lama helayo ayaa markaa ka imanaysa halkaana waxaa ka soo baxaysa jihaadka fadligiisu siduu u weyn yahay ayaa laga qaadanayaa oo xadiiska markaa ka soo baxaysa xadiiska kun iyo saddex boqol iyo toddoba dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo toban wa canhu abu hureyre wuxuu ka soo wariyey muslim ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay uu yidhi min khayri macaashi innaasi lahum yacni dadku waxay ku noolaadaan waxa ugu wanaagsan rajulun mumsikun bicinaani farasihi yacni nin markaa qabsaday jarihii ama hoggaankii faraskiisa cinaan waxaa loo jeedaa jarah ayaa loo jeedaa yadiiru calaa matnih ninkaasoo ku duulaya yacni dushiisa waxaa loo jeedaa ku dheeraynaya duulista waxaa laga tilmaamayaa ruuxu garba ma leh laakiin dheerayntaa loo jeedaa oo cidda dheeraynaysa waa taliya waxaad mooddaa inuu duulayo kullamaa samica haycatan aw fascah wuxuu ku dheeraynaya ku duulayaa mar kastuu maqlo haycatan qaylo u maqlo yacni dagaal lagu qayliyey oo la yidhi ka kacay ama markaa waxa weeye cadow baa yacni markaa yimi ama waxa weeye markaa jihaad baa jira ama cadow baa soo socda qaylada caynkaasee dhiillada ah markastuu maqlo ayuu ku dheeraynaya ku duulaya aw fascatan waxay la macno tahay uun yacni qaylada markaa waxaweye dagaalka lagu qaylinayo fascadu waa argagaxa markaa weeye waxaase loo jeedaa uun qayladii baa laga tilmaamaya wuxuu ka shakiyey lafdiga mahayac uu cabbiray mise fasca ayuu cabbiray waxaana ku sugan taxari lagu samaynaayo lagu dadaalayo oo loo qasdayo alfaaddii nebigu calayhi asalaatu wasalaam ku hadlay daara calayhi waa ku duulayaa yacni waa ku degdegayaa yabtaghi alqatla aw ilmawta madaanna wuxuu ku degdegayaa oo uu faraska ku dullaalayaa ku dheeraynaya yobtaqii xaal uu doonaayo dalbaayo alqatla dilka uu doonaayo aw ilmowta ama dhimashada uu doonaayo oo raadinayo in jihaadkii lagu dilo amaba isagoo jihaadkii ku sugan in geerida iyo heddu u timaaddo ayuu raadinayaa doonayaa walow yaan laba dilinbe isagoo jihaadkii ku sugan waa dhici kartaa dee geeridiiba xaaladdaa inay waafaqdo iyadan cadowguba dilin oo naftii halkaa lagaga qabto madaanahu meelaha loo filaanka uu abu ka raadinaya ka doonayo meelihii khatarta ahayd ayuu ka doonaya madaanahu waa meesha lagu malaynaayo laga filaayo ayaa loo jeeda aw rajulun ama nin ayaa markaa waxay dadku ku noolaadaan ugu khayr badan marka macnuu wuxuu dhacayaa min khayri macaashi innaasi lahum laba ugu khayr badan waxay dadku ku noolaadaan rajulun mumsikun bicinaani farasihi aw rajulun fii ghunaymatin aw shacafatin min hadihi shacaf saasaa markaa macnuhu dhacay ama waxa ugu khayr badan waxay dadku ku noolaadaan rajulun nin ninkaasoo fii hunaymatin yacnii ku sugan ari yar waa taskhiiru hanam hunayma ari yar ku dhex sugan aw shacafatin ama wuxuu ku sugan yahay buur dhaladeed buur korkeed buu ku sugan yahay nusakha qaar waxay kordhinayaan aw ra'si shacafatin min hadihi shacaf ama buur dhaladeed korkeeda shacafaduna waa buurta korkeedu weeyi min haadihi shacaf yacni buurahaas ka mida ayuu korkeeda ku sugan yahay aw batni waadin ama tog gudihii buu ku sugan yahay min hadihi alawdiya togaggaa ka mida jeexyadaas iyo togaggaasuu mid ku sugan yahay yuqiimu asalaata wa yu'ti salaaddii waa oogayaa waa taagayaa wa yu'ti azakaata zakadana waa bixinayaa wa rabbahu rabbigiina waa caabudayaa xataa yaatiyahu alyaqiin ilaa dhabto ay imanayso waxaa loo jeedaa ilaa geeridu u imanayso alyaqiin waxaa loo jeedaa geerida laysa min annaasi ila fii khayr laysa min annaasi dadka axwaashooda waxba kagama sugnaa ilaa fii khayrin khayr mooyaane xaalad kale oo dadka uu axwaashooda ka mida uu ku sugan yahay ma jiro yacni dadkii waa ka ictizaalo waa ka dheeraaday rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey macaashka waxaa la yidhaha maa yaciishu bihi wuxuu ku noolaado ayaa la yidhahdaa wuxuu ku noolaado ayaa la yidhahdaa marka wuxuu qofku ku noolaado waxaa ugu khayr badan sidaas ayaa ugu khayr badan marka wuxuu ku noolaanayaa waxay noqonaysaa dee daatadii ma aha haddana waxa weeye rajulun baa la yidhi marka waxaa laga tilmaamayaa dee camalu rajul ama ficilkii markaa ninkaas ayaa loo jeedaa ayaa laga tilmaamaya marka laba ugu khayr badan baa la yidhi mid waxa weeye jihaadki isagu ku jira oo isagu jihaadaya oo waxa weeye mar kastoo marka ay dhiilla timaado ama marka qayla soo yeedho faraska ku dullaalaya oo jihaadkii marka waxa weeye u taagan oo waxa weeye meel kastoo khatara yacni markaa gelaya oo raadinaya in eh, lagu dilo jihaadka lagu dilo ama uu isagoo ku sugan jihaadkii uu ku geeriyoodo ku dhinto marka waxaa weeye cadowgii dee inuu markaa la dagaalamo ayuu doonayaa dil keliya iskama rabo laakiin waxa weeye dilka laftiisii de waa doonayaa maadaama marka waxa weye jihaadkii uu markaa doortay oo doonaayo haddii markaa la dilo de wuxuu garanayaa sawaabka iyo ajarka uu ka helayo ayuu garanaya sidaas aawadeed taas waa ku sabrayaa yani waxay ka dhigan tahay dilkii inuu doonayo cadowgu inay dilaan ya laakiin marka hore isagu wuxuu rabaa si uu cadowga gaalaad markaysa markaa u laayo ayuu markaysaga doonayaoo rabaa tanna waxay tahay waa mid kale oo markaa maqsuud ka dhalanayo oo isaguna tabaci ah yani marka ayuu noqonaya marka labaduba maqsuud bay u tahay midna waa maqsuud awali midna waa maqsuud tabaci waa maqsuud marka waxa weeye markaa tabacioo soo raacaya wey ee ka asaalatan uu doonayaa waa inuu cadowga laayiyo uu la diriro oo uu laciifiyo cadowga ilaahay ayuu marka hore marka waxa maqsuudka aweliga a rabaa maqsuudka labaadna wuxuu noqonayaa ee saanawiga ahi wuxuu noqonayaa inay iyaguna marka waxa dilaan dabeedna sawaabka iyo jannada uu helo kaasi waa mid wuxuu u taagan yaho naftiisa u soo xidhay waa jihaadkaas ka labaad ee nebigu ammaanay ee fadliga u sheegay waxa weeyaan waa nin ictizaal sameeyey oo buurbuuraha ka mida ayuu markaa iskaga sugan yahay oo adhi yar ku haystaa ama markaa meel toga ayuu iska degan yahay oo jeexyadaasu mid degan yahay dadka axwaashoodana waxba kagama sugna khayr mooyaane sharkoodii waa ka fogaado waa ka dheeraaday salaaddii ilaahay waa oogayaa zakadiina waa bixinayaa allahna waa caabudayaa ictisaalkaana waa la yimi kaana fadligiisu waa weyn yahay weliba ictisaalka waxaa aad loo sii ammaanay wakhtiga fitanka in waxaweeye markaa ictizaal lala yimaado oo waxaweeye fitnadu markay jirto oo muslimiintu islaynayaan in la ictizaalo oo laga fogaado oo dadkii markaa waxaweeye aan la dhex gelin si sharkii laysaga ilaaliyo fitnadii looga durko wakhtigaasaa weliba si gaara loo ammaanay si gaara markaasaa loo sii ammaanay yacni fitnaduna waxa weeye qofkii cibaadadii waa ka mashquulinaysaa oo waxa weeye cibaadadii halkuu cibaadaysan lahaa yacni quluubtiibaa isbeddelaysa waxaana marka uu ku mashquulayaa waxaan markaa khayr iyo faa'iida ugu jirin waxaana laga yaabaa sharba markaysaa inuu ku mashquulo wax dembi iyo shar ah inuu ku mashquulo ayaa markaa laga yaabaa saas aawadeed baa wakhtiga fitanku ay jiraan cibaadada la cibaadaysanayo si gaara loo ammaano fadli gaara loo sheegay oo nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilay sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariye sheegaya cibaado yani marka allah la caabudo wakhtiga marka waxa weeye harjiga wakhtiga fitanka ee muslimiintu islaynayaan awqaadda noocaasoo kale ah in markaa cibaado lagu mashquulo oo la cibaadaystaa waxay ka dhigan tahay ka hijratin ilay sidii hijro aniga lay soo hijrooday ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam sidaas yadaa ayuu yidhi marka waxaa laga qaadanaya yani cibaadada fadligeedu marka inuu weynaanaya laga qaadanaya wa rabbahu xataa yatiyahu lyaqiin marka allah buu caabudayaa yani waa khaas iyo caan bay yihiin salaaddii iyo zakadii cibaadaday labaduba ka mid yihiin wa yacbudu rabbahuna waa caam oo salaaddii iyo zakadiiba waa soo gelaysaa waana ka caamsantaoo anwaac kaloo cibaado ahina waa soo gelayaan markaa dee allah buu caabudayaa ilaa geeriduu u imanayso alyaqiinna waxaa loo jeedaa waa ta dhabta dhabtana waxaa looga jeedaa geerida laga tilmaamaya geerida ayaa laga tilmaamaya alyaqiin waa almowt wey xataa ataana alyaqiin yani ilaa geeridu noo imanaysa aayaddana macnahaasay ugu soo aroortay marka dadka axwaashoodana waxaan khayr ahayn kagama sugna callo wixii shar ah waa ka fogaaday waa ka dheeraaday lama qasanayo afyo addin iyo gacan midnaba la wadaagi maayo yacni saasuu uga durkayaa oo isaga ilaalinaya marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa yacni ninkaasi inuu fadli badan yahay ayuu tilmaamayaa maadaama la barbar dhigay yacni kii jihaadayay la barbar dhigay oo layidhi ruuxu wuxuu ku noolaado waxa ugu khayr badan kaa ama kaa yacni xaaladda ama xaaladdaa ayaa marka ugu wanaagsan laakiin kama dhalanayso inay xagga fadli ahaan siman yihiin ka dhalanmayso labadaba markaa loo sheegay xaal wanaagsan inay ku sugan yihiin oo wax lagu noolaado waxa ugu wanaagsan ay ku sugan yihiin waxay tilmaamaysaa in labaduba fadli leeyihiin bay tilmaamaysa laakiin isku derajo ay yihiin oo isla egyihiin xagga darajada faa'iidayn mayso sidaas aawoodeed kama hor imanaayo axaadiistii hore aynu soo aragnay xadiiska kun iyo saddex boqol iyo sideed wa canhu bukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayra anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi ina fi ljannati mi'ata daraja ina fi ljannati jannada waxaa ku sugan miata daraja boqol daraja ku sugan miata waxaa loo idaafeeyey daraja loo idaafeeyey miata darajatin acaddaha allahu lilmujaahidiin boqol daraja ku sugan jannada acaddaha allahu lilmujaahidiina fii sabiili illah darajaadkaasoo acaddaha allahu allah u diyaariyey lilmujaahidiina kuwii jihaadaayey u diyaariyey fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u jihaadaayey uu u diyaariyey waxaa kaloo bannaan mi'ada inaad ka xaalayso aad tidhahdo xaal boqolkaa darajo ila nooc takhsiisay qaadato darajaa loo idaafeeyey xaal boqolkaa darajo allah diyaariyey lilmujaahidiina fii sabiili illah kuwa ilaahay waddadiisa u jihaadaya uu diyaariyey maa bayna darajatayni kamaa bayna alsamaa'i waalard inaad ka sifaysaana bannaan oo aad nacti ka dhigto maa bayna darajatayni kamaa bayna alsamaa'i waalard laba darajo kasta waxa u dhaxaysa kamaa bayna asamaa'i waalardi sida cirka iyo dhulka inta u dhaxayso kalaa u dhaxaysa rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa sida markaa jihaadku u fadli badan yahay ayuu tilmaamaya oo fadliga mujaahidku u weyn yahay ayuu xadiisku tilmaamaya waxaa kalou tilmaamaya derajaadka jannadu markaa inay boqol yihiin ayuu tilmaamaya oo weliba markaa derajo kastaa darajada kale kale ka fog tahay laba derajo kastana waxaa u dhexeeya inta cirkiga dhulka u udhaxaysoo u udhaxaysa yani waa masaafo aad iyo aad fog marka laba derajo kasta ay u dhaxayso inta cirkiga dhulka u udhaxaysa boqol derajona ay yihiin bal masaafadu intay leekaanayso yacni marka leego xagga darajaadka korrayntiisa yacni intee in leeg bay korreeyaan aad iyo aad bay u korreeyaan marka fadliga jihaadku siduu u weyn yahay ayaa laga qaadanayaa jannada marka waxaa weeye siday u ballaaran tahay ee u darajaadkeedu u kala sarreeyaan ayaa laga qaadanayaa yacni marka taasaa laga qaadanaya ina fi ljannati mi'ata daraja macnaha loogama jeedo darajaadka jannadu boqolkaasay ku eg yihiin inay boqol darajo loo diyaariyey mujaahidiintu ay jiraan ma diidayaan darajaad kale inay jiraan oo aan iyaga mujaahidiinta loo diyaarin ila waxaa weeye mujaahidiintii aan nebiye ahayn dee waa laga fadli badan yahay darajaadkii sidiiqiinta iyo darajaadkii nebiyaduba waa marka ka sii koreeyaan iyaguna waa sii kala derajo koreeyaan oo sii kala sarreeyaan marka darajaadka jannadu way fara badan yihiin boqolkana kuma koobna in inna la geliya ha u qaadani in looga jeedo darajaadka jannadu boqolkaa keliya weeyi boqolkana sifo gaaray leeyihin sifadaasi waa maxay acaddaha allahu lilmujaahidiina fii sabiili illah waa boqol derajo boqolkaa derajo oo ilaahay u diyaariyey boqolkaa derajo lilmujaahidiina fii sabiili illah derajaad kale way jiraan oo iyaga loo diyaarin oo dad kale loo diyaariyey iyagu waa jiraan xadiiskii abu daawuud iyo tirmidi soo wariyeen lafteedu wuxuu tilmaamayey darajaadka jannadu inay inta ka badan yihiin oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuqaalu lisaaxibi alqur'aani iqra' warqa wartaqina waa loo soo wariyaa yacnii kii qur'aanka u saaxiibka ahaa saaxiibulqur'aankii ayaa aakhire waxaa lagu yidhaahdaa akhri oo kor darajaadka jannadana kor fa ina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa waayo iyo maqaamkaagu waa aayadda ugu dambaysaad akhrido agteeda weeye aayadda ugu dambaysaad akhrido agteeda weeyaan yacni saasuu marka waxaynu u yidhi abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey marka waxaa laga qaadanayaa darajaadka jannadu inay marka yihiin ka cadadi aayaati alqur'aan xadiiskanna saasuu faa'iideynaya aayaadka qur'aanku tiraday yihiin yacni darajaad la midii inay jiraan oo jannadu leedahay qur'aanka aayaadkiisana de way fara badan yihiin oo lix kun oo aayadood way ka badan yihiin lix kun oo aayadood waa ka badan yihiin aayadaha qur-aanku marka waxaweye saaxibuulqur'aankii baa lagu odhanayaa akhri oo waxa weeye tartiili oo waxa markaa kor kamaa kunta turatilu fi dunya sida adduunyada u tartiirin jirtay oo aad markaa waxaa weeye u akhrin jirtay qiraa'o wanaagsan oo markaa waxa weeye kala saarsaaran oo la kala caddeeyey oo la kala saaray sidii oo kale u akhri fa inna manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha saas aawadeed culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxa laba arrin kulansada ee jihaadkii iyo qur'aankii kulansada oo fadiiladii jihaadkana la yimaadoo sameeya fadiiladii qur'aankana ee la yimaada oo saaxibulqur'aan noqda nin qur-aankii yaqaana oo qur-aankii xafidsan oo qur-aankii akhrinaya oo qur-aankii tartiilinaya oo ku tadabburaaya ninkaas waxa weeye darajaadkiisu inay aad iyo aad u weyn yihiin oo waxa weeye markaa aad iyo aad u koreeyo ayaa laga qaadanaya labadii fadiilaba hadduu isku darsaday labadii fadiilaba hadduu isku darsaday saasaa markaa laga qaadanaya bay culamada qaarkood yidhahdeen jihaad iyo qur'aan hadduu kulansado xadiiskani fadliga markaa mujaahidka ayuu tilmaamaya nusuusaha ku soo arooray jihaadka ku soo arooray ee fadliga jihaadka itlaaqaya waxaa lagu xambaarayaa cadowyada gaalaad ee xarbiyiinta dagaalka lala dagaalamayo oo loola dagaalamayo liajli illaah si ay kelmadda ilaahay u korayso loola dirirayo ayaa jihaadka la yidhaha cinda alilaaq taasay ku dhacaysa way dhacdaa wakhtiyada qaarkood in cibaadada marka waxa weeye jihaad laga tilmaamo ama waxa weeye dacwada in jihaad laga tilmaamo laakiin taasi waa marka qariino qaydaysa ay jirto wajaahidhum bihi jihaadan kabiiraa qur'aanka kula jihaad jihaad weyn qariinaa markaa ku suganoo maadaama uu ilaahay yidhi wajaahidhum bihi ay bilqur'aani qur'aanka kula jihaad in laga tilmaamayo abaatiishoodii iyo baatilkoodii in lagu radinayo oo la caddaynayo baatilnimada waxay ku sugan yihiin inuu baatil yahay la caddaynayo oo xaqii la bayaaminayo oo nusuusaha qur'aanka la deliishanaya iyo aayaadka qur'aanka ah marka taasoo kale qariina ku sugan in looga jeedo macnaha jihaadka saa laga tilmaamayo markuu allah uu yidhi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana markaa lafteeduna aayaddu maki bay ahaydee waxaa laga tilmaamayaa in markaa cibaadadii looga jeedo ayaa laga tilmaamaya taasna waxa weeye qariino gaara markaana jirta markaa qariinada lagu xambaarayo nusuusaha jihaadka itlaaqaya ee qariino ka maran waxaa lagu fasirayaa in markaa dagaalka cadowyada gaalaad ee xarbiyiinta ah ee muslimiinta la dirirsan aan wax cahdi iyo ballani ka dhaxaynin in lala dagaalamo oo lala diriro oo ilaahay dartii loola diro fii sabiili illaah kaasaa looga jeeda ku dhacaysaa marka in macnaha la qalloociyo oo lagu fasiro in laga tilmaamayo ee dacwo laga tilmaamayo oo nusuusaha jihaadka ku soo arooro dhan lagu xambaaro in looga jeedo yacni dacwad iyo dadka markaa in diinka loogu yeedho iyo waxa weeye markaa in arrinkaas yacni lagu xambaaro ta noocaasi sax ma aha waxaanay noqonaysaa iyadoo markaa naskii la qalloocinayo oo macnihii saxdahay uu tilmaamayay aan lagu fasiraynin ee waxa weeye lagu samaynayo qalloocin lagu samaynayo dacwadu fadli bay leedahay dacwa saxiixa hadday tahay dacwo saxan fadli bay leedahay adilaana ku soo aroortay adilada ku soo aroortaa laga qaadanaya waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah wa camila saalixa waa fadli ay sheegayso aayaddu in marka waxaa dacwadu ay leedahay yacnii ruuxii isaguna ku camalfalay dadkana ugu yeedhaya waa fadiilo aayaddu tilmaamayso la an yahdiya allaahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam waa fadiilo dacwadu leedahay man dacaa ilaa hudan yacni kaana lahu min alajri ila aakhirihi waa fadli ay markaysagaa dacwada iyo sheegitaanka dadka khayrka loo sheegaya ay leedahay yacni markaa weeyi man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili hadda maaragta yani waxa weeye adilada ku soo aroortay waa in loo deliishadaa laakiin adilo ku soo aroortay camal kaleoo khayra in la qalloociyo oo lagu fasiro marka waxa weeye in looga jeedo dacwadii waxay noqonaysaa mid khalat ay noqonaysa macno saxa noqon mayso naskii oo la qalloocinayo oo macno kale lagu xambaarayo macnaha kale lagu fasirayo lagu xambaaraya waxay noqonaysaa taxriif yacni deliilka macnihiisii la beddelayo oo si aan looga jeedin lagu xambaarayo ta noocaasi waa mid qaldan weeye marka waxa weeye in lagu xambaaro ma aha oo la yidhahdo nusuusaha jihaadka ku soo arooray yacni marka ama ku soo arooray yacni bixitaanka jihaadka loo baxayo in la yidhaahdo dacwaanu ku xambaaraynaa yacni ta noocaasi waa mid marka khaldan weeye yacni marka in la sameeyo ma aha waa in markaa daliil walba sidiisa lagu fasiraa sidii rasuulku uga jeeday waa in lagu fasiraa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam sidii allah uga jeeday waa in lagu xambaaroo lagu fasiraa aayaadka qur'aanka macno aanay uga jeedin allah iyo rasuulkiisu aynay adilada iyo nusuusta aynay uga jeedin waa inaan lagu xambaarin haddii kale waxay noqonaysaa ay soo gelaysaa yuxarifuuna alkalima can mawaadicih kelmadahay ka beddelayaan meelahoodii ay ka bedelayaan waayo taxriifku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood taxriifu lafdin iyo taxriifu macnan lafdiga in la taxriifiyo o la bedelo taasi ma suuragal ahoo dee ilaahay baa qur'aanka ilaaliyey innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun ya marka qur'aanka iyo xadiiskaba ilaahay waa dhowray oo waa ilaashay waxyigu waa mid marka maxfuud ah oo xagga ilaahay laga ilaalinayo ilaahay baa cid oo daafacda oo caddaysa wixii marka waxa weeye laga beddelay yacnii caddaysa ilaahay baa u yeelaya marka macnaha laftiisa markaa dee in la beddelaa oo macno aan looga jeedin lagu xambaaraa waxay noqonaysaa taxriif bay noqonaysa taxriif bay noqonaysaa sidaas aawadeed waa in aad yo aad taana marka la ysaga jiraa xadiidka kun iyo saddex boqol iyo sagaal wa can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam man radiya billaahi rabba man radiya ku kastoo raalli noqda billaahi allah ku raalli noqda rabban xaaluu rabbi yahay waa xaal weeye waa xaala laazima xaala laazima weeye allah mar walba rabbi waa yahay rabban xaaluu allah rabbi yahay allah ku raalli noqda wa bilislaami islaamkana ku raalli noqda diinan xaaluu diin yahay wa bimuxammadin muxammadna ku raalli noqda calayhi asalaatu wasalaam rasuulan xaaluu rasuul yahay ku raalli noqda wajabat lahu aljanna waxaa u waajibaysa janna ayaa u waajibaysa janno ayaa u waajibaysa facajiba laha abu saciid waxaa la yaabay abu saciidin alkhudri baa la yaabay faqaala wuxuu yidhi abu saciid baa odhanaya sacd bnu malik bnu sinaan acidhaa calaya yaa rasuula allah iigu soo celi rasuulka ilaahayow oo bimacnaa hadalkaa mar labaad iigu soo celi fa acaadaha calayh nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ugu celiyey uma qaala dabeedna waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ukhraa ay walahu ukhraa mid kalena waa leeyihi yarfacu allaahu biha alcabda mi'ata darajatin fi aljanna maxay tahay midda kale yarfacu waa qaadayaa yacni ay an yarfaca waa inuu qaadaa looga jeedaa yacnii in markaa loo qadaro yacni khabar oo la yidhaha walahu ay fadiilatun ukhraa ama khaslatun ukhraa saasi waa bannaanta waxaa kaloo bannaan wa khaslatun ukhraa mancuudkii baa la xadfaye khaslo kalena hee yarfacu allaahu biha lagu khabro jumlada oo waxa weeye nakiradani dee waxa weeye sifay ahayd mawsuufkii marka la xadfo dee waxa weeye markaa takhsiis bay qaadatay waxay noqonaysaa waxa weeye fadiilo kale ama khaslo kale yarfacu allaahu allah waa kor yeelaya biha khaslada ama sifadaasuu ku kor yeelaya alcabda addoonka mi'ata darajatin boqol darajo ayuu kor yeelaya wuxuu kor yeelayaa filjannati jannada gudaheeda ayuu boqol darajo kor yeelayaa yarfacu bay ku tacalluqdaa maa bayna kulli darajatayni laba darajo kasta dhexdooda waxa ku sugan kamaa bayna alsamaa'i waalard sida cirkiiyo dhulka inta ku sugan oo kala ku sugan qaala waxa uu yidhi wamaa hiya yaa rasuula allah derajadaasi maxay ahaatay waxaa lagu helayaa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam aljihaadu fii sabiili illaah waa jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaado aljihaadu fii sabiili illaah waa jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaado rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa usuusha saddexda ah ruux hadduu la yimaado oo ku raali noqdo man radiya billaahi rabban waa allah rabbi ahaan ugu raalli noqdo inuu rabbi yahay oo ictiqaadiyo oo ka rabbi yeesho islaamkana diin inuu yahay uga raalli noqdo muxamedna inuu rasuulkii ilaah yahay ka raalli noqdo jannadaa u waajibayse waa alusuul ahalaaa waa saddexdii asal almursil walmursal waalrisaala oo allaahii khalqiga soo diray iyo rasuulkii la soo diray iyo diinkii lala soo diray waa saddexdaa weeye waana saddexda qofka lagu weydiinayo qabriga masaa'ilu lqabri weeye man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuk waa saddexda lagu su'aalayo qofka qabriga lagu su'aalayo saddexdaa ruuxii ku raalli noqdaa jannadii baa u waajibaysa bimacnaa tawxiidkii waa inuu qiraa aw ictiqaadiyaa ku raalli noqdaa yaqiiniyaa ee islaamnimadiina yacni markaa waxa weeye rumeeyaa iyo diinkii nebiga lala soo diray uu rumeeyaa oo ictiqaadiyaa nebigana calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii waa inuu rumeeyaa marka labadii shahaadaba waa ku sugan yihiin marka waxa weeye yacni masaa'isha ruuxii markaa ku raali noqda wajabat lahu ljanna janna u waajibaysa faraxuu abu saciid ku farxaayo wanaajisanaya daraaddeed buu yidhi rasuulki ilaahay igu soo celi macaansi u macaansanaya daraaddeed istildaadan waa macaansi u macaansanay markaasaa loogu celiyey markaasaa weliba loogu daray fadiilo kalena waa jirtaa iyo derajo kaleoo ilaahay addoonka ku koryeelaayo boqol derajo jannada gudaheeda ku koryeelayo weliba laba derajo kastana waxaa udhaxaysa kamaa bayna asamaai waalard xadiis la midaynu taa soo aragnay oo boqolka derajo uu ku koryeelaya waa maxay waa jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadayo marka intaa hadduu jihaad ku sii darsadana waxay noqonaysaa boqolkaa derajo inuu helayo ayay noqonaysa inta horena wuxuu sheegayey asalka jannadu inay waajibtay yacnii derajada markaa jannada uu ka gelayo lama tilmaamin ee waxaa la tilmaamay janna inay u waajibtay wujuub baana laga cabira wajabat lahu aljanna saasaa laga cabira marka waxaa laga qaadanayaa qofkii tawxiid iyo yacni ku dhinta iimaan inuu markaa janno gelaayo ayaa markaa laga qaadanaya saasaa laga qaadanaya hadduu markaa ka maran yahay dembiye kabaa'ira uu ku dhintay hadduu ka maran yahay jannada hor buu ka gelayaa haddii dembiye kabaa'ira uu ku dhintay aanu ka marhnayne dembiye waaweyn oo kabaa'ira uu ku dhintay markaana mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa in shaa cadabahu wa in shaa cafaa canh hadduu doono allah waa ku cadaabaya hadduu doonona waa ka cafinaya kollayba laakiin hadduu markaa ku dhintay tawxiidkaas uu ku dhintay iyo iimaankaas jannada waa gelayaa oo haddii xataa la soo cadaabo aakhiran buu gelayaa marka wajabat lahu ljanna ma faa'iideynayso ilaaba ilaa mar walba inuu markaysaa hor ka gelaayo oo dee waxaa dhici karta sabab kale oo keensata naar inuu markaa loogu goodiyo inuu la yimaado marka waxaa laga tilmaamayaa un janna u waajibaysa hadduu ka maran yahay wax waciid marka weeye keensanaya oo naar u sababaya hadduu ka maran yahay hor buu jannada ka gelayaa haddaanu ka marhnayna dembi kabaa'ira ku dhintana in la cadaabo iyo in la cafiyo labada mid waliba way dhici kartaa hadduu doono ilaahay waa cafinaya hadduu cafiyo hor buu jannada ka gelaya markaana haddii aan laakiin la cafin cidina aynan u shafeeco qaadin oo laga baajinin naartii oo naarta galo ku waari maayo mar hadduu ahlu tawxiid yahay ee jannada dib buu ka gelaya marka wajabat lahu ljanna ima awalan wa ima aakhira ama hor buu ka gelayaa jannadii ama aakhirkuu jannada ku dambaynayaa hadduu tawxiidka ku dhinto iyo waxa weeye marka usuushaa saddexda ah isagoo ictiqaadsan oo raalli ku ah jacalana allaahu minhum xadiidka kun iyo saddex boqol iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo koob iyo labaatan wa can abi bakr bni abi muusa alashcariyi qaala samictu abii radia allaahu canh abii bakar ibnu abi muusa waxa uu yidhi aabbahay waxaan ka maqlay oo abuu muusa alashcari ah cabdullaahi ibnu qays baa la odhan jiray magiciisa yani magaca abu muusa alashcari cabdullahi bnu qays ayaa la odhan jiray wa huwa bixadrati alcaduwi goobta cadowgu joogo isagoo ku sugan yaquulu xaaluu odhanayaan maqlay qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi ina abwaaba aljannati taxta dilaali siyuuf inna abwaaba aljannati jannada albaabadeedu taxta dilaali siyuuf seefaha hadharhkooday ku hoos sugan tahay waxaa loo jeedaa gelitaanka albaabada jannada la gelayo ayaa ku hoos sugan baa laga tilmaamaya fa qaama rajulu nin baa istaagay ninkaasoo rasul hay'ati qaabkiisoo aanu qurux badnayn yacnii sida uu labisan yahay iyo sida uu yahay yacni markaa aan qurux fara badani ka muuqan yacni in mutawaadica weeyi oo dhar aad u qurux badan ma sito alhay'a iyo alhii'ah waa bimacnan haada la kordhigo ama la hoos dhigo faqaala wuxuu uhi yaa abaa muusa abaa muusow a anta samicta rasuula allaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu haada ma adiga ayaa ka maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu haada xaaluu sidaa odhanayo ma adaa ka maqlay waa ta'kudaya oo hubsanaya qaala wuxuu uhi nacam haa farajaca ilaa asxaabih ninkii waa noqday ilaa asxaabihi saaxiibbadii intii ka ahaatay ayuu ku laabtoo ku noqday fa waxa uu yidhi aqra'u calaykum asalaam waxaan korkiinna ku akhrinayaa salaam baan ku akhrinayaa waa sagotiyaya salaam baan idinku akhrinayaa waa idin salaamayaa buuri yacanii iminka inay isugu keen dambaysaa laga yaabaa ayaa macnuhu dhacayaa markaa salaamtan wuxuu u salaamayaa sagooti uu sagootiyayo uma kasara jafna sayfi intaa dabadeedna waxa uu jebiyey galkii seeftiisa waxaa ka muuqata galka seeftiisu inuu ahaa qori wuu kala jebiyey si aanu dibba markaa seefta u xarayn ya seefta inaanu si aanu dibba ugu xarayn ayuu galkii seefta kala jebiyey fa alqaahu waa tuuray galkii seeftaee u jebiyey uma mashaa waa socday bisayfihi seeftiisii xaaluu ku dheehan yahay wuu u socday ila alcaduwi xaggii cadowgii gaalaad ayuu u dhaqaaqo u socday fa daraba bihi waa ku garaacay gaaladii buu la dhex galay waa ku garaacay xataa qutila ilaa laga dilay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanaya fadliga jihaadka laga qaadanayaa waxaana markaa laga qaadanayaa seefaha gaaladu ruuxa inay ku dhacaan inay ka xigto gelitaanka uu albaabada jannada gelayo marka ka'annahu albaabada jannaduba ay seefaha hoostooda ku sugan yihiin waxaa se loo jeedaa jannaa lagu gelayaa seefahana waxaa laga tilmaamayaa seefaha yacni markaa gaalada ayaa laga tilmaamaya in loo badrheedho oo waxa weeye markaa ay ku dul harhsadaan ama markaysa waxaan yacni sida marka uu ruux u dagaalamayo ayagu dilaan marka jannadii halkaas inay ku sugan tahay buu tilmaamayaa bimacnaa jannaa lagu galaa ayaa xaasil ku noqonaya ninkani waxauu weydiiyey saxaabiga ma adaa ka maqlay rasuulka sala allahu alayhi wasalam markaasuu yidhi haa markaasuu dabeedna marka waxa weye wuxuu go'aansaday inaanu dib u sii noolaan siduu cadowga u laynayo oo ugu baalbaalayo seeftiisa iyagu ilaa ay ka dilaan inuu dagaalkaa ku sugnaado ya sidaasi ayuu markaa waxaa go'aansaday sidiina waa kaga dhabeeyey waxaa laga qaadanayaa siday salafku saxaabiya taabiciinba ay khayrka ugu dadaalayeen jihaadkana si gaara ay ugu dadaalayeen ayaa laga qaadanaya oo shayga fadiilada loo sheego inay raadiyaan inay isku day jireen xadiiska kun iyo saddex boqol iyo koob iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo labayo labaatan wa abi cabsin cabdiraxmaan ibni jabrin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abii cabsi oo magiciisa la odhan jiray cabdiraxmaan ibnu jabrin waxa uu yidhi nusakha qaar jubayr bay qorayaan laakiin jabrin bay ku saxan tahay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi maqbarat qadamaa cabdin fii sabiili illah makhbarrat ma boodhowdo qadamaa cabdin addoon labadiisa gommadood ama labadiisa addin ma boodhoobaan fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadka kuma boodhoobaan oo fatamasahu dabeedna ay taabato annaaru naari ay taabato bimacnaa addimadiisu intay markaa jihaad ku boodhoobaan in naari taabataa ma dhacayso fatamasahuna waxay noqonaysaa yacni markaa jawaabu nafyi nafyiga makhbarat ayaa lagaga jawaabaya yani waa fadii markaa dhacaysay yani markaa nafyiga dabadii marka waxaan yani jawaabu nafyiga yani gelaysay weeye saas aawoodee fatamasahu waa la nasbinaya rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskana wuxuu tilmaamayaa ruux markaa addimadiisu intay jihaad ku boodhoobaan in naari taabataa dhici mayso haddii addimadiisu markaa jihaad ku boodhoobeen yacnii ilaahay dartii uula imanayo oo ikhlaas ay ka tahay iyo ilaahay dartii naari ma taabanaysaa macnuhu dhacay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa wacdi weyn ballanqaad weyn ballanqaadkaasoo ah in jihaadkii naar lagaga badbaadayo oo marka la yidhi jannuu helayaa dee jannadii marbay waxay noqonaysaa in markaa cadaabi ka hormari karto oo ma'aalka dambe ay janno noqon karto xadiiskani marka wuxuu tilmaamayaa inaan naariba soo taabanayn ayuu tilmaamaya naariba inayna taabanayn marka dee dunuub qofku waa leeyahay ka warran dunuubtii kafaaraad inuu markaa jihaadku u noqonayo ayaa markaa ka imanaysa inuu markaa kafaaro uu noqonayo laakiin waxaan lagu dhaafayn inay jiraan oo jihaadkii markaa aan lagu dhaafayn inay jiraan waa laynoo sheegay taasna waxaynu ku arki doonnaa xadiis dambe inoo iman doona oo wixii xuquuqda aadami ah iyagu waa ka hadhayaan yuqfaru lishahiidi kullu denbin ila addayn xadiidka kun iyo saddex boqol iyo labiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo labaatan wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam laa yaliju nnaara rajulun bakaa min khashyat illaah nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa yaliju nnaara ma gelaayo naar rajulun nin ninkaasoo bakaa ooyey min khashyati illaahi cabsida ilaahay daraaddeed la ooyey naar ma gelayo xataa yacuuda allabanu fi darci ilaa caanuhu ay ku noqonayaan candhadii ay ka soo baxeen ilaa ay dib ugu laabanayaan ninkaasi naar geli maayo walaa yajtamicu ma kulmaan calaa cabdin addoon kuma kulmaan gubaarun fii sabiili illaah boodh jihaadkii ilaahay uu ku boodhoobay oo boodh markaa ku sugnaaday markaa oo jihaadkii ku haleelay wa dukhaanu jahannam iyo qiiqii jahannama labadaas ruux uma kulmaan bimacnaa hadduu markaa waxa weeye jihaad ku boodhoobay oo markaa ilaahay dartii uu samaynaayey oo boodh ku soo gaadhay qiiqa jahannamo waa ka badbaadayaabaa macnuhu u dhacaya rawaahu tirmidiyo xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala waxauu yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa buu yidhi sheekh albaani laftiisuna waa saxiixiyey xadiiskanna wuxuu sheegayaa laba arrin buu tilmaamaya mid nebiga wuxuu sheegay calayhi asalaatu wasalaam inaanu naar gelayn ruux ilaahay dartii u ooyey khashyo baqasho uu ilaahay ka baqanaayo aawadeed ruux u ooyey inaanu naar gelayn ilaa caanuhu candhadii ay ka soo baxeen dib ay u galaan oo dib ugu noqdaan yaa naar markaa ma gelayo caadatanna waxaa la bartay inay markaa mustaxiil tahay mustaxiilun caadatan sida loo bartay mustaxiil tahay inay caanuhu candhadii ay ka soo baxeen dib ugu laabtaan oo dib u galaan waa mustaxiilun caadatan sida loo bartay waa mustaxiil daataanteeda mustaxiil ma aho ilaahay qaadir buu ku yahay laakiin waa mustaxiilun caadatan caadada markaa ay dadku u barteen waa inay dib ugu laabmayn oo dib u gelin marka waxaa lagu xidhay naargelitaanka uu naar galo waxaa lagu xidhay inay caanuhu ay ku noqdaan candhadii ay ka soo baxeen dib ay u galaan taasaa lagu xidhay taasina ma dhacayso saan taasi u dhacayn baan tanna u dhacayn baa loo jeedaa yaa maa culliqa bimustaxiil fahuwa mustaxiil wixii shay mustaxiila lagu xidhaa walow mustaxiilun caadatan haba noqdaba ee waxa weeye wixii lagu xidhaana mustaxiil buu noqonayaa sidaan u dhici karin shayga lagu xidhay ayaa ka kalena markaa uu mustaxiil u noqonaya caanuhu candhadii inay dib u galaan siday mustaxiil u taho aynay u dhacaynin horena loo arag una dhacayn saasoo kalea naar inuu galaana aynay u dhacayn taana waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay oohinta ilaahay dartii loo ooyaa fadligay leedahaa laga qaadanaya fadligay leedahay ayaa laga qaadanayaa wacdi weyn baa ku jira iyo ballanqaad weyn masalada labaadee xadiisku tilmaamaya waxay tahay addoon laba shay inaynay ku kulmi doonin boodhu u boodhoobay ilaahay waddadiisa iyo jihaadkiisa u boodhoobo boodh markaa u haleelay iyo qiiqa jahannamo labadaasina u kulmi maayaan oo hadduu jihaad ka qayb galo ilaahay dartii ay ka ahayd arrinkaa aawadiina boodh u haleelay wuxuu ka badbaadayaa qiiqa jahanname ayuu ka badbaadayaa jahannamada qiiqeeda qiiqeedu ma asiibayaan oo ma mar haddaan qiiqeedii haleelayno wixii jahannamo ka soo baxaya qiiqa ay tahay inaan naartu haleelayno jahannamo aanu ku gubanayno ku huruufoonaynna waa cala sabiili awlaa waayo shayga isagaan laguba sugnayn ayaa qiiqu ay dhacdaa inuu cid gaadho imanka dab haddii la shido oo qiiq ka baxo dee dabka iyadoo aan lagu jirin ayaa cidda agagaarkaa ka dhow oo dhammi waxaa dhici karta qiiqu inuu gaadhaa dhici karta dee marba haddii la qiiqii jahannama gaari maayo ma asiibayo ma haleelayo ruuxaas waxaad garanaysaa inuu naartii ku gubto jahannamana iyaduna inaynay dhacayn baad garanaysaa taana waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay yacni jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadayo laakiin taa macnaheedu ma aha in markaa eh, boodhka qofku iska doondoonayooo yacni waxa weeye oo si marka waxa weeye addimada dhulka la dhacayo oo siduu boodh u haleelo ta noocaasoo kale marka in laga tilmaamaya ma aha ama meelaan boor lahayn inuu maro isagoo ku beegan u ka leexanayo boor raadin markaysaga uu leexanayo meesha boorka badan yacni ta noocaasi loogama jeedo ashyaada noocaasoo kale ah ee fadiilada laynoogu sheegay waxaa loo jeedaa waa ruuxii mulsam ku ahaayee si kale aan uga baxsan karaynin haddii waxaasi ay haleelaan ayuu fadiilada ku helayaa laakiin isagu markaa dhibta inuu doondoonayo ama uu raadsanayo ama waxa weeye markaa meeshii ka leexanayo markaysaga boodhka yaraynoo meesha boorka badan uu isagu doonanayo inay taa fadiilo gaari ku sugan tahay kama dhalanayso ee taasi waxay noqonaysaa fahm qaldan bay noqonaysaa waxa uu ruuxu mulsamka ku yahay ee dhibaatada ah ee cibaadadu keensatay aanu ka fakan karayne ka baxsan karaynin taasuu fadiilo ziyaada a ku helaya qofkii dumaray nadartay oo waxay ku nadartay inay xajido oo aynay rakuub raacin ee ay lugayso oo aynay kaba gashanninoo kaba ilan oo ay cagacaddaan ku xajido sidaasay ku nadartay markaasaa walaalkeed baa nebiga u imanaya calayhi asalaatu wasalaam markaasuu wuxuu odhanayaa walaa shay baa nadartay oo waxay ku nadartay an taxuja walaa tarkaba walaa tantacira inaan rakuub fuulin kabana ayna gashana cagacaddaato sidaana ku soo xajido nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina allaha haniyun can shaqaa'i ukhtik ilaahay hani buu ka yaho hodan buu ka yahay oo uma baahnaa balambalka iyo dhibaatoodka ay walaashaa balambalayso yacni ilaahay khani buu ka yahay murhaa faltarkab waltantacil waltaxujja amar oo kaba ha gashato rakuubna ha fuusho ee hana xajido ruuxii laakiin ku khasbanaa inuu sidaas sameeyo aan si kala helaynin oo kaba ma haysto inuu xajiyana waa dooniyo rakuub ma haysto inuu xajiyona waa doonay dabeed waa soo lugeeyey cagacaddaan baanu ku soo xajiyey laa shakka anna fadlahu akhar inuu fadligiisu ka weyn yahay ruuxa kale dhibaatadaa ka madran waa la garanayaa laakiin isagoo heli karo ruuxu intuu ka leexdo dhibaatada inuu doonto isagu raadsado ta noocaasi sax maaha waxaa lay sheegay dadka qaarkoodoo markaysaga waxaan waddannada qaar ka soo xajaa inay markaa yidhaahdaan laazim waa inaan xajiyaa dabeedna laazim waa inaan dhintaa oo maka ku dhintaa saas wax khatara uu ka leexanaya ma jiro bacadku isu dhigayaa yani wa darbatu shamsi wax la yidhahdaa jiro oo qorax aadu kulul baa ka jirta marka waxaan yani waddankaas xijaas ka jirta oo waxa weeye markaa waxa la yidhaahdaa qofka xanuun bay u sababi kartaa meelaha khatartaa ka leexan maayo muxuu rabaa inuu xajka guto dabeedna dhinto oo maka lagu aaso saasuu rabaa tan noocaas waa qalad sax maa yacni ruuxu markaa wixii khatara naftiisa waa inuu ka leexiyaa ka badbaadiyaa waa inaanu isu dhigin wixii khatara aanu isku beegin bacadka waa inaanu isu dhigin darbata shamsi naftiisa inuu badbaadiyo waa inuu doonaa laakiin hadday dhacdo inay dhibaatadu markaa isagaan doonanin ay asiibto waxay noqonaysaa fadli dee inuu leeyahay laa shaka waayahay xadiidka kun iyo saddex boqoliyo saddex iyo toban wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul cabdullahi bni cabbaas waxau ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo caynaani laa tamasuhuma annaar laba indhood naari ma taabato naari ma haleesho labada indhood waa maxay caynun bakat min khashyat illaah il oyday oo ilaahay dartii u oyday min ajli khashyat illaah cabsida ilaahay darteed bay ishaasi u oyday ishaa naari taaban mayso wa caynun baatat iyo il bariday ama il ahaatay taxrusu mid ilaalinaysa ahaatay fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisaoo jihaadkaa ilaalinaysay oo gaadh ahayd ishaana naari ma taabato lagama tilmaamayo hal il oo qofka labadiisa indhood ma kala hadhayaan hadduu labada indhoodba qabo haddaanu qabini waa halkeeda ee uu il keliya leeyahay laakiin hadduu laba indhood yacni labadaba qabo labadii way wada ilaalinayaan hadday oohin noqotona way wada ooyayaan marka waxaa laga tilmaamayaa yacni waxa weeye markaa labadii indhood buu iska soo gelayaan cayn waxaa looga jeedaa in marka waxa weeye yacni jinsi ahaan yacni qof labadiisa indhood ayuunbaa laga tilmaamaya oo ilaahay cabsidiisa la ooyey naari taaban mayso il markaa gaar ahayd bimacnaa laba indhood oo shakhsiya oo gaadh ahaa haddii qofku il keliya leeyahayna waa la mide oo habeenkii markaa jihaadkii gaar ahaay oo ilaalinayey ee ishaana markaa naari taaban mayso naari gubi mayso rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana ayuu yidhi kollay shawaahidna waa leeyahay sheekh albaanina waa saxiixiyey oo shawaahiddaas ayuu ku saxiixiyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa laba mas'alo fadliga ay leedahay oohinta ilaahay dartii loo ooyaa oo qofku naar inuu kaga badbaadayo xadiisku waa sheegaya laakiin oohintaasi waa inay u dhacdaa min khashyat illaah mintu waa tacliiliye cabsida ilaahay daraaddeed waa inuu u ooyey istusnimo hadday ka tahay inuu cadaab ka dheefo mooye ee ajar ka dheefi maayo macno kale hadduu u ooyeeyey oo sabab kale oohintu ay leedahay cabsida ilaahay aynay ahayn markaana waxa weeye fadligan ka heli maayo waxaa qaydkeedu yahay min khashyati illah min ajli khashyati illah shayga labaad waxa uu yahay indhihii markaa waxa weeye u soo jeedee gaarka ahaa ee ilaalinayey baa tan weliba habeenkii baa loo isticmaalaa yacni waxa weeye jihaadkii ku sugnaayee gaarka ahaa ishaasina iyadana markaa naari taaban mayso marka fadliga xataa xiraasa fii sabiili illah fadligay leedaha laga qaadanaya alxiraasa fii sabiili illaah fadligay leedahay ayaa xadiiska laga qaadanaya xadiidka kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toban dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo shan iyo labaatan wa can zayd bni khaalidin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man jahaza haaziyan fii sabiili illahi faqad haza man jahaza ku kastoo diyaariya ghaasiyan mid duulayo jihaadaya fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa u duulayo u jihaadaya kii diyaariya oo hubka uu ku dagaalamayo rakuubka uu ku dagaalamayo sahayda uu markaa ku dagaalamayo yacnii intaba marka waxaa weeye siiya faqad hazaa kaasina waa duulay bimacnaa isaguna waa dagaalamay oo haddii uu diyaariyey oo ninkan marka waxa weeye uu tabantaabiyey oo wuxuu ku dagaalami lahaa yacni uu siiyey hadday gaadiid tahay hadday hub tahay hadday markaa saad iyo sahay tahay waxaa laga qaadanayaa inuu la mid yahay inuu jihaaday oo uu markaa dagaalamay inuu markaa ay la mid tahay waman khalafa haaziyan fii ahlihi bikhayr waman khalafa ku kastoo uga dambeeya haaziyan mid waxa weeye duulay oo jihaad tegey fii ahlihi ehelkiisii uga dambeeyo uga wakiil noqda oo u sii ilaaliya bikhayrin khayr ku sii maamula oo ku sii markaa ilaaliya oo ku sii daryeela oo ka warhaya faqad ghazaa isaguna waa duulo waa jihaaday muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu sheegayaa laba mas'alo oo labaduba jihaadka ku tacalluqaan mid waxay ku saabsan tahay waa ninkii diyaariyey ninkan jihaadaya oo hubka uu ku dagaalamayo iyo gaadiidka iyo sahayda intaba siiyey inuu la fadli la ajar yahay oo isna ka dhigan yahay inuu jihaaday sidaa inuu ka dhigan yahay ayaa xadiidku tilmaamaya waa inoo soo socdaa xadiis tilmaamaya in labaduba isku ajar yihiin waynu arki doonnaa in sha allahu tacaala sababtu waxay tahay wuxuu ku caawiyey khayrkii khayrkiina waa u horseeday dee way wadaageen markaa khayrka ninkani wuxuu niyeeyey ninkan inuu jihaado dabeedna markaa wuxuu u baahnaa buu siiye lagu jihaadi lahaa ya mar hadday caynkaa tahay fadliga uu isagu helo mid la mida isagana la siinaya wuxuuna ka dhigan yahay nin duulay oo jihaaday wuxuu uga dhigan yahay xagga sawaabkiiyo ajarka ayuu uga dhigan yahay ee xagga furka iyo khaniimada ugama dhigna oo haddii ha dhow la soo helo khaniimo marka dadkii dagaalamay ee jihaaday yacni markaa loo qaybinayo isaguna waa jihaadaya soo siiya qaybtiisii la odhan maayo laakiin waxaa loo jeedaa xagga sawaabka iyo ajarka iyo fadiilada markaa cindallaahi ugu sugnaanaysa taasuu kala mid yahaa loo jeeda masalada labaad ee xadiisku sheegaya waxay ku saabsan tahay ruux kastoo yacni jihaad tegey oo jihaad u baxay ruuxa ehelkiisa u sii daryeela ee u sii ilaaliya ee khayr iyo wanaag ku sii ilaaliya xumaan aan kula kicin yacni wanaaggiisa ka sii shaqeeya siduu u daryeeli lahaa siduu u tabantaabin lahaa siduu u caawin lahaa si wixii ay u baahan yihiin ugu qaban lahaa yacni markaa sidaas yada ah uga dambeeyo oo si wanaagsan oo khayr iyo wanaag ku jiro ugu sii maamula ya isaguna wuxuu markaa ka dhigan yahay inuu jihaadu ka dhigan yahay dee noocii caanaha buu isaguna sameeyey ya marba hadduu yidhi anaa kaaga filan oo ehelka kuu sii ilaalinayee yani waxa weye haddaad jihaadkii u baxaysa anaa kaasii reebay wax alle waxay u baahan yahay aniga igu halle waxay noqonaysaa yani isaguna inuu la fadli yahay oo ka dhigan yahay nin jihaaday oo kale ka dhigan yahay waxaa laga qaadanayaa sida abwaabta khayrku u fara badan yihiin baa laga qaadanaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi umaamata radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam abu umaamata albaahili magaciisana waxaa la odhan jiray suday ibnu cajlaan qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yidhi afdalu asadaqaati sadaqaadka waxa ugu fadli badan dillu fustaadin fii sabiili illaah teendhe hadhkeed fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa yacni markaa e, gudihiisa loo hadhsado bimacnaa in la bixiyo ayaa markaa ugu fadli badan fustaadka waxaa la yidhaahdaa yacni waa guri aan rasmi ahayn oo wakhtiyada safarka la samaysanayo yacni markaa weeye markaa khaym oo kale ka cabirayaan inuu khibaa yahay marka waxay odhanayaan waa beytun min shacar waa guri laga samaysanayo yacni markaa dhogoroo kale laga sameeyey yacni marka ayaa laga sameeyey marka qaab eh, gaaray u samaysan jireen marka markay meel safar marayaan bay intay la soo baxaan waa wax yaroo khafiifa ah oo deedno markaasaa ah, yacni hadh yar ay ka dhigtaan hadh yar ay ka dhigtaan marka waxaa loo jeeda cidi inay ku deeqdo oo marka ay u samayso markaa dadkii jihaadayey jihaad gudihii haddii hadhkaas marka waxaa weeye gurigaa yar ee tambareeriga ah ee dhogorta laga sameeyey ama markaysaga teendhada yar ah ee khafiifka ah yacni marka ay noqoto marka cid in la hadhiyo jihaadka gudihiisii waa sadaqata ugu fadliga badan wa maniixatu khaadimin iyo khaadim in la bixiyo oo bimacnaa ruux markaa jihaadaya la siiyo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa yacni cid ku sugan yacni markaa in la siiyo waa minxatu bay qorayaan yacni nusakha qaarkood waana bimacnan marka waxaa loo jeedaa yacni khaadimka waxaa la siinayaa lilghaazi fii sabiili illaah kii ilaahay waddadiisa uu jihaadaayey ayaa la siinayaa khaadimka la siinaya si ugu shaqeeyo oo la odhanayaa addoonkani markaa ha kuu shaqeeyo oo ha kuu adeego oo sidaa markaa loogu caawinayo kaasina waxay tahay waa sadaqata ugu fadliga badan dariiq kale oo markaa shaahid u ah waxaa lagu soo wariyey lafdiga ah khidmatu cabdin fii sabiili illaah ayaa beddelka wa maniixatu khaadimin fii sabiili illaah riwaayadaa kale waxay sheegaysaa khidmatu cabdin yacni waxa weeye waxaa loo jeedaa yacni markaa addoon yacni u shaqeeya in la bixiyey baa laga tilmaamaya oo jihaadkii markaysaga lagu bixiyey oo cid jihaadaysa inuu u shaqeeyo u adeego yacni markaa loo siiyey aw taruuqatu faxlin fii sabiili illaah aw minxatu taruuqati faxlin ama ictaa'u taruuqati faxlin yacni markaa qaalin yacni afar jir ah ama saddex sano iyo markaa bar jirtay ama afar sano jirtay in markaa la siiyo weeyo la bixiyo oo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa jihaadka in loo rakuub looga dhigto in loo bixiyo oo loo siiyey daruuqo waxaa la yidhaahdaa waa qaalinta yacni markaa awrqaadka ah oo da'dii awrka ku abaahiyayay gaadhay ayaa laga tilmaamaya marka afar sano waa inay gaadhaa ama markaa saddex sano iyo badh ugu yaraan waa inay gaadhaa waxaana loo bixinayaa si rakuub looga dhigtaa loo bixinayaa si rakuub looga dhigto ayaa loo bixinaya maaha inay markan waxa weeye xaamilo tahay laga tilmaami maayo inay markan riman tahay loogama jeedo ee waxa loo bixinayaa si rakuub looga dhigto ayaa markaa loo bixinaya ha noqoto si caariya in loo bixinayo oo marka aan yacni marka ahayn yad ama ha noqoto si yad ah in loo bixinayo cid markaa ku jihaadaysa la siinayo si ay rakuub uga dhigato hiba rasmiyaba ay tahay ama ha ahaato in lagu waqfayo jihaadka kay doontaba ha noqotee intuba waa soo gelayaan ha sii kala fadli bataane rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa buu yidhi sheekh albaanina xadiiska waa taxsiininaya wuxuu odhanaya waa xasan ayuu odhanaya xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa jihaadka wixii lagu bixiyo oo mujaahidiinta loogu adeegayo hadday tahay yacni markaa hadhay hadhsadaan hadday tahay merarkay meelaha qaarkood degaan iyo hadday tahay cid khaadima u shaqaysa hadday tahay intay jihaadka ku jiraan iyo hadday tahay ragkubay fuulaan qaarkood hadday tahay kullu daalika fadligii in lagu helaayo sadaqaadka ta ugu fadliga badanna inay ka mid tahay waxaana laynoo sheegay waxa jihaadka lagu bixiyo in toddoba boqol oo goor la labanlaabayo toddoba boqol oo goor in la labanlaabayo aayaddii qur-aankuna waa sheegaysa masl aladiina yunfiquuna fii sabiili illahi kamasali xabatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin miatu xabba yacnii kuwa ku bixinaya fii sabiili illaahi jihaadka ku bixinaya waxay ku bixinayaan jihaadka waxay ka dhigan tahay ka masali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin miatu xabba sidii waxa weeye xabbad badar ah ama raashin ah oo la beeray oo dabeedna geedka soo baxay oo dabeedna toddoba xaboo sabuula bixiyey xabbaddii kastee sabuulkaana ay ku taallo boqol xabbo ay ku taallo oo badar ah yacni waxa weeye raashin ah masalan xabbad hadhuudhaa la beeray waa iniintaa yar xabbaddaa yar ee badarkaabaa la beeray waxaa soo baxay geedkii hadhuudhkaa soo baxay toddoba xabbo oo sabuula waaweyn buu bixiyey sabuulku waxa weeye waa cutubkan markaysaga weyne yacni hadhuurkii ku yaallo ee sidaa u buuran ee madaxyada ah sabuul baa la yidhahdaa marka toddobadaa mid walba boqol baa ku yaalla toddoba boqol lagu dhuftay waa toddoba boqol wixii jihaad lagu bixiyaa saasoo kale ka dhiganta fadliga caynkaasay leedahay marka waxa weeye waa afdalu sadaqaat weeyaan xadiidka kun iyo saddex boqol iyo lix iyo toban wa anasin radia allaahu canhu ana fatan min aslama qaala yaa rasuula allahi inii uriidu alghaswa anas waxa uu sheegay anna fatan in wiil min aslama shilibka aslam la yidhaahdo ka mida yacnii qabiilka ka mida qaala waxa uu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow innii uriidu alghaswa anigu waxaan doonayaa duullaankii jihaadkaan doonayaa inaan jihaad markaa jihaado ayaan doonaya oo jihaad u baxo walaysa macii maa atajahazu bihi ima weheliyo ma haysto waxaan ku diyaargaroobo ku baxo ma haysto qaala waxau idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam iiti fulaanan hebel u tag i'ti odhan maysid oo laba hamse la yskuma reebo ee waxaa noqonaysaa haddii aad hamsada ka bilowdo inaad iiti tidhaahdo xarfa maddin aad akhrido iiti fulaanan hebel u tag laakiin haddaad xidhiidhiso qaala'ti fulaanan bay noqonaysa fa innahu qad kaana tajahaza sababtu waxay tahay ninkaasi qad kaana wuxuu ahaa tajahaza mid markaa diyaargarooboo jihaadka u diyaargaroobay buu ahaa fa marida waa bukoodo waa xanuunsaday markaa dabeed markaa dee wuxuu ku diyaargaroobay waa hayaaba macnuhu u dhacayaaye ordo ka soo qaado wuxuu ku tala galay inuu ku jihaado xanuun baa baajiyey fa ataahu ninkii baa u tegey ninkii uu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu aaday xaggiisii waa u tegey faqaala wuxuu ku yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yuqri'uka asalaam rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam yuqri'uka asalaam salaam buu kugu akhrinayo waa ku soo salaamayey wa yaquulu wuxuu odhanayey actini aladii tajahazta bihi yacnii siiqada sidanuu ka dhigayoo dee isaga hadda waafajinaya xaaladiis hadal hadalkan la macnaa buu yidhi ee markaa isii yacni markaa kii aad yacni ku diyaargarowday wa yaquulu wuxuu odhanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam acdinii isii alladii kii isii tajahasta bihi aad ku diyaargarowday inaad ku jihaaddo yacnii isii oo bimacnaa isoo sii yacnii isoo dhiib qaala wuxuu yidhi ninkii xanuunsanayey yaa fulaanatu heblaayooy actiihi sii alladii kii kuntu aan ahaa tajahastu bihi mid ku diyaargaroobay wixii aan jihaadka u diyaarsadoo dhan sii walaa taxbisii minhu shay'a waxaad kala hadhaa oo aad ka haysataa yaanu jirin waxaad ka reebtaa oo aad bixin weydaa yaanu jirinee dhammaan wada sii wixii aan ku diyaargaroobay oo dhan fa wallaahi allah baan ku dhaartay laa taxbisii minhu kama xabisaysid oo kama reebaysid minhu markaa isaga ka reebi maysid yacnii shay ka reebi maysid oo fa yubaaraka oo fa yubaaraka laki fiihi oo dabeedna lagu barakeeyo intaad ka reebto in lagu barakeeyaa dhici mayso laa taxbisii hadda nahyi loogama jeedo waa nafyi macnuhu nafyi buu u dhacayaa marka waxaa ku sugan yacni xadfu nuuni ligayri naasibin walaa jaasimin yacni nuunkii nuunulicraabka ahaa ayaa la xadfayaa isagoo yacni naasib iyo jaasimtoonna aanu meesha oolin oo wax nasbinaya iyo wax jasminaya midnaba aanu joogin marka sidii shaa'ica ahayd way khilaafsan tahay laakiin waa weji lugawi oo bannaan qaliil ha ahaadee waa luqa weeye oo carabta qaarkood ay ku hadli jireen oo iyadoo markaa waxaa ficilka aan markaa naasib iyo jaasimtoonna la kulmin in nuunka ay gooyaan way dhici jirtay axaadiista qaarkoodna way ku soo aroortay sida xadiiskii sheegaya laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabbuu nahyi ma aha laa tadkhulu ljannata ha gelina jannada ma aha jannada geli maysaan baa loo jeeda waa nafyi hadda nuunkii mee dee lighayri naasibin walaa jaasimin baa loo gooyo waa lugatu min lugaati alcarab laakiin luqadii shaa'ica ahay ee jamaahiirulcarab ku hadli jireen ma aha waa luqa bacdulcarab ay ku hadli jireen oo fasiix iyaduna ah ibnu jinni waxau yidhi luqaatulcarab kulluhaa fasiixa lugaadka carbeed dhammaantood waa fasiix buu yidhi dhammaantood waa fasiix marka halkanna waa saasoo kale marka dee qiyaasi ma aha qiyaasku wuxuu yahay hadday nii la kulanto nuunkaasi ayaa in la xadfaa ay qiyaasi tahay iyo in la daayey iyo in laysku idqaamaaba wa xadfuha fi alrafci qabla nii ataa walfaku waalidqaamu aydan sabata wa qalla xadfun duuna nii nasran kama laa tu'minu xataa wa mima nudima waa taan u odhanaya ibnu maalik markaa u odhanayo marka waa taa uu qaliilka ku tiriye ta hore waxa weye iyadu waa qiyaasi waa qiyaasi weeye markay niil la kulanto saddex wajaa bannaanoo saddexduba qur'aankay ku yimaadeen iyada iyadoo naasib iyo jaasmitoonna aanu la kulmin laakiin nii ay markaa la kulantay ee nuunka labadaa nuun markay kulmaan in la isku idqaamo in la kala fakiyo labadaba la daayo in mid ahaan la xadfo saddexduba waxa markaa waa shaa'ic waana qiyaasi weye qiyaasi wa qalla xadfun duuna nii nasran yadaan nii la kulminoo nii ayna joogin in la xadfaa nuunkaasi waa qaliil oo jaazim naasibna aanu joogin kama laa tadkhulu xataa xadiisku ishaaray tan waa saasoo kale laa taxbisii ay laa taxbisiinaa macnuhu dhacaya kama xabisaysid oo uma diidaysid minhu yani markaa isaga markaa kama xabisaysid oo uma diidaysid kama reebaysid shay ay shay-an oo fa yubaaraka laki fiihi dabeedna lagu barakeeyo fa'dani waa fa'uljawaabo waxay markaa dhacday yani fii jawaabi nafyi bay dhacday jawaabunafyi ayay markaa dhacdo waxaa lagu nasbiyey ficilka markaa sidaasaa lagu nasbiyey oo fa yubaaraka laki saasaa loo yidhi rawaahu muslim muslim baa xadiiska saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamaya in waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam nin doonaayo inuu jihaado oo aan haysanin wuxuu ku jihaado ama ku diyaargaroobo aan haysan inuu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya doonayay inuu jihaado oo laakiin xanuunsado cudurdaar ku yimi ninka waxaweeye u tag oo waxaweeye markaysaga ka soo qaad alaabtaas marka waxaweeye isagina waxa uu yidhi waxba ha ka reebin haddaad wax ka reebto lagu barakayn maayo waxay ku tusinaysaa siday saxaabadu khayrka ugu dadaalayeen ya yacni waxa weeye naftiisii wuxuu u reebay oo uu yidhi waxaa ka reeb ama wax la mida ama intaasaa ku filana intaasii yacni marka waxa ma jiraan ee wuxuu yidhi dhammaan waxaan ku diyaargaroobay waxaad ka reebtaa yaanu jirin